baabun baabka shanaad baabun ida uqiimat asalaatu falaa salaata ila almaktuuba idaa uqiimat haddii la aqimo asalaatu salaada falaa salaata salaadkoo lala tukada lama arka ila almaktuuba salaada faradka ahayd oo loo aqimay salaadaan ahayn lama tukada ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun afar boqol toban iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa laga wa radi allahu taala anu arda cbdiraxmaan sakhr dowsi raawiyat alislaam can inabi nabigeen wuxuu ka wariy sala allahu alay slm qaal nabigeen wuxuu yidhi idaa uqiimat haddii la aqimo asalaatu salaada haddii la aqimo falaa salaata salaad ma jirta ila almaktuuba salaada faradka ah mooyane salaad kaloo la tukana lama arko sunno ayaan tukanay salaadan waa la aqimay arinta ayada ma jirto weyaan laakiin qofka hadduu salaada intuu galo kadibna isagoo salaada sii gebagabayna amaba inteeda badan dukaday salaadii la aqimo intaa yar si degdeg ah oo muxuua salaadin aan ikhlaal amaba ka isdhibitaan aan ku samaynayni inuu ku sameeya culimada waxay le dhibooyin ma lahan laakiin adoo salaadii marka iyada xirto allah akbar iri salaad sunnad ahayd haddii salaadii faradkeed la aqimo waxaad u tallaabaqaadee tii faradka ahayd weyaan xadiid kun afar boqol iyo labaatanaad can cabdilahi bni sarjis waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda qala wuxu cbdillahi bni sarjis dakhala rajulu nin baa soo galayoo almasjida masjidka nabiga soo galay calayhi salaa slam wa rasul rasuulka allana sal alla slm fi salaati alghadaat salaada fajar uu ku jira fasallaa ninka wuxuu tukaday rakcatayni laba rakac ayuu wuxuu ku tukaday fii jaanibi almasjidi masjidka dhinaciisuu ayuu laba rakx tukaday nabigeena sal l slm salaadii fajar ayuu ku jiray <clears throat> nabigu arkaya marka ala slat slam sidii nabigu uu hadda kahor noo soo sheegay alayh slat inuu horay iyo gadaalbu wax ka arka nabigeena sal allahu alayhi waaalihi waslm uma intaa kadib ninkaa dahala wuxuu la galay salaadii maca rasulilah nabig ayuu la galay sal slm salaadii subax falama slama goortuu slm rasul rasulka sal l slm qala wuxuu yidhi yaa fulaan war hebelow biayi labada salaadood mideeba ictadta aad tirsatay tii labadii horoo tukatay iyo labadii dambo tukatay adna aad tukatay tee salaad fajar kuu ah mxuu aad salaad dhigatay weyaan a bisalaatika salaadaada waxda kaliga aad tukatay miyaad tirsatay am bisalaatika macana ama salaadda aad tukatay annaga miyaad tirsatay tee tirsatay marka tee salaad ku ah weyaan kalmunkiri limaa facal wuxuu sameeyey nabiga mid inkira ayuu ahay weyaan calayhi salaatu wasalaam marka qofka marba haddii salaada faradka la salaad sunadaheed iska jooji waa haddii aad markayda bilaaw aad tahay ama aadan bilaabin laakiin salaad haddii ay gebagaba oo salaaddii aad damayn rabto si deg u boobsiy adoon salaadayna muxuu ahaa dhimitaan ku samaynin ka gaar marka salaada faradka ahayd xaq maxaa waxaa iskala salaada faradka ah <clears throat> baabun mataa yaquumu musaluun lisala dadka salaad tukanayaan oo salaada galaan goormay salaada u kacayaan oo istaagayaan goormaa salaada loo istaagi oo la addimo waa la istaagi marka wakhtigii salaada la gaaro la istaagi oo marka imaamka la arkaa la istaagi oo marka la aqimaa la istaagi aqimitaanka laftigiisa goormaan la istaagi baabkaas halkaas ayuu cadaynaya weyaan <clears throat> xadiidkun afar boqol iyo ko iyo labaatanaad can abi qataadata waxaa laga taala arda qala wuxu abi qataada qaala rasul wuxu yiri sal slm idaa uqiimat isalaatu salaadda la aqimo falaa taquumuu haraa istaagina xataa tarownii ilaad iga aragtaan wacalaykum waxaad laazintaan bisakiinati xasilooni laazima ayuu nabigeena cadaynaa sala allahu calayhi waali wasalam marka salaada marba haddii la aqimo ilaa nabiga laga arka calayhi salaatu wasalaam inaan la istaagin ayuu nabigan amar ku bixi calayhi salaatu wasalaam waxaa marka la yaabla xadiidkan marka iihaam ama waxaad ka moodaysaa in salaada intuusan nabiga imaanin ka hore calayhi salaatu wasalaam uusan nabiga gurigiis ka soo bixin ka hore in salaada laiskasa aqimi jiray kadibna saxaabada ay qaar istaagi jireen qaarna ay fadhin jireen kadibna nabigu imaan jiray calayhi salaatu wasalaam kadibna la kici arinta ayada saasa hadda qofku uu markii uhoreysa uu yara fahmi karaa laakiin xaqiiqada waxay tahay xadiid kalena isna wuu jira intaanan taagaarin ka hore bilaal bin abi rabax radi taala anhu muaadinka nabigeena sal slm isaga laftarkiisa wuxuu leeyahay kaana laa yuqiimu xataa yakhruja annabiyu sala allahu calayhi waali wasalam ilaa nabiga uu ka soo baxa salaada ma aqiimi jirin labada xadiid marka mujeda daahirkooda iyo muuqaalkooda inay madax isla galeen weyaan waa mid la waxaa weyaan ilaa adiga markii la aqimo salaad salaada aqimitaankeed u dhamaada ha istaagina ilaa adiga aragtaan midna waxaa weyaan bilaalna wuxuu leeyahay ma addimi jirin ilaa uu nabigeen ka soo baxo sala allahu alay wasalam lagu jamcina culimada leeyihin raximahumullah raxmatan waasica bilaal ibn abi rabax nabiguu tookahaya calayhi salaat slam saasuu ugu tookahaynaya waa nin wax waardiyeyna raggan kale waa dikri alle qur-aan iyo wixii khayr un bay kusii jeedaan mogta markay nabigu un soo istaago arkayaan laakiin bilaal shaco kaleba mahayaba nabiga ayuu waardiyeynaya calayhi salaat slam markuu arka nabiga calayhi salat slam meel fog ka soo socda ayuuitaankudhuanaya markuu aqimitaan ku dhufta nabigan weli sooma gaarin alai sl sl lakin waa soo dhaqaaqay oo u muuqdaa saxaabadii ma arkayaan nabiga alai sl slam marka amar wuxuu nabiga ku bixi alai sl sl ay leeyihiin marka aad meeshiis soo istaago oy arkaan kadib inay kacaan laakiin bilaal ma aad qimi jirin isagoo nabiga arkin calayhi salaatu wasalaam sidaas weeyaan amaba dee qofkii nabiga booskiis istaagi jira alai sl slam nabiga marka ayada ma xanuunsan yahay ama uu maqan yahay sida cabdiraman bin coof uu sameeyey oo muxuu aha salaad u bixiyey iyo sida abubakar uu dhowr jeer sameeyey radi allahu taala arda marka sidaas oo kale waa gooni sida ay culimadu ka jamcinayaan bukhari muslim xadiid soo saaray kii horena imaam muslim ayuu ahaa ama labadii horeba imaam muslim ay soo saaray weeyaan raximahum allah raxmatan waasica baabun man yaqifu khalfa alimaam imaam gadaashii istaagi imaam markuu sidaa u taagan yahay meesha ku aadan oo ku beegan yaa istaagi ma caruurta istaagi ma dadka weyna istaagi xadiidka nabigan dhegeysta alayh slat slam xadiidkan afar boqol iyo laba iyo labaatanaad can abi mascuud la wari albadri qala wuxu abi mascuud kaana rasulla nabiga wuxu sal slam yasmacu mid yamsaxu mid masaxa oo gacan saa u mariyo manaakibana garbahanaga fi salaati salaad garbahu saa u jiray saas u jiray inay garbaha siman yihiin calayhi salatu salaam wayaquul wuxuu dhihi jiray weliba istawuu warsinma walaa takhtalifuu ha iskhilaafina oo fa takhtalifa kadibna iskhilaafto quluubukum quluubtiina lyalini ha ila xariirsado oo ha igu xigsado oo aniga mxuuha ha igu beegnaado minkum adinka ululaxlaami dadka qaangaarka u saaxiibka iyo wanuha caqliga dadka muxuu aha tabargalay oo caqliga iyo muxuu aha kaska fiican la gadaal haga istaageenu uma kadib aladiina kuwii ku xigsadeen yaluunahum ayaga ku xiga uma intaa kadib aladiina kuwi yaluunahum ku xiga wayaan carruuryar haddii ay sabka hore xirto oonan muxuuha hayr mumayiziin ila tukadaan ay halkaa wada xiraan kadibna waxaa weye imaamkii ay wax ku dhacdo sahwiyu ku dhacay geeriyaa u timid ila waxaa weyaan geerida meel ku imaan ilahi bagso subxana wa tacaala xanuun baa ku soo haaday ummadaa ku xihan marka dad aanan muxuu ahaa maskaxdooda ay kala go'in oonan miisaan lahayn oon wax miisaami karin oo diintii aqoon fiican aan ulahayn amaba khibradba aan ulahayn dadka wixii ku dhici karo haddii safka hore ay buuxiyaan qaybta ku aadaneed ku beegneed imaamka xaalad khatara dhcis markaa sooma wax badan baa isku yaaci ilmihii inay ooyaan laga yaabo ama qayliyaan amaba dadki marka dadkaas qaybta hore istaaga waxaa loo baahan yahay culimada in badan waxay ka hadlayaan dadka qur yaqaano dadka diinta yaqaano fiqigala inay halkaas u bataan laakiin see la yeela ay culimadii sida dhaqanka hadda noqoto ama ducaadii meeshaas mxuu marka oo jidka dadka ay marran ay ku tukanayaan oo dadkii aqoonta aan muxuu ahaa badan lahaynna ay laazimayaan meelihii cibaadada ayaga u taalla markaas ya iyaga u taalla markaas saas weeyaan nacam waayahay xadiidka imam muslim ayaa soo saaray weyaan xadiidka ama baabu sufuufi nisaai dumarka muxuu ahaa sufuuftooda ayuu baabkan u baabiyay khalfa rijaal rag inay ka dambeeyaan oo ragga ay saf la gelin laakiin mararka qaar waxaa dhici xarameynka qofka markuu taga khaasatan xaramka make saf ay dumar rag iskula jiraan ad ma aragteen waxaad arkaysaan qaar dumar adiga lugahaada ku sujuudi iyo kuwo inaad lugahaada ku sujuuddo laga yaabo aad dhacaysa xaaladda waxaa dhacaysa daruuro mogta taas waa baabi daruuraat wax walba laisku dayay in la farsameeyo laakiin weli xal looma helin lakin waxaan isleeyahay hadii aad loo taxadiri lahaa xal waa loo heli laha alka waxa laga heli lay ma taqaanaa halka wax ugu darnoo loo heli lay waxaa weeyaan dhumitaanka ayaa xal loo lay qof dumar ahoo waayeelah ayuu nin wadaa da-ah ayuu wadaa marka haddii ay hal mar miriq tiraahdana dib dambe looma arkay way dhimani kow imtixaan wa dhumitaankaasi la yeelila haddii xitaa albaabo loo kala sameeyo la geliy oo dumarkii dhankaa raggana dumarkaa sida madiinaba la yeeloo kale ay noqoto meeshii waxaa weeyaan waa meel yaro ciiri kumanaan kun oo qof ay iskugu imaanayaan marka imtixaan intay nafgo-i lahayd marka dad baa ku dhintay inta qof oo inta dhuntay waxaa weeyaan mog dadki waa kala wacyi fiican yihiin khaas da ah, maskaxdooda in badan way hallaabaysaa ama in ka ah. marka khaas dadka tuulooyinka imaaday dadka aan magaalooyinka aad u jirin iyo dadka ama yaro xanuunsan iyo qofkii waaa laga yaaba daawadii uu isticmaalaya inaad guriga usoo tago oo qofkii aad uhay aad ka dhumo baaburaa ku dhufani xanuunkiia kusoo boodi haakada qaar afka cunno ma saarayaan maanta laba iyo tobanka waxaa weyaan wuxuu raadinaya qofkii war wax cun maya qofkiiu raadinaya qofkii ilaa u ka arkay marka arrimahaas ayagoo la eegaya laga yaaba in yani min baab daruuraat intay nafgo ay lahayd waxaa weyaan maxduurkan halagala la yidhah laga yaaba laakiin laa shaka arrin runtii sharcan ku banaan ma ahan arrin la ogol yahayna ma ahan laakiin adaruuraat tawiix maxduuraat in un baabka laga eegaya laga yaba allahu marka dumarkii raggii la kala saaro ayuu baabkan u baab oo suuftooda ay ka dambeeyaan ragga safafkiisa ka dambeeyaan xadid kun afar iyo saddex iyo labaatanaad can umi salamata waxaa laga wariyey radia allahu tacala ardaha qaalat waxay tiri nabiy nabiga xaaskiisa qaalat waxay tihi kaana rasul nabig al wuxu sal l sallama hadduu salaam nogsado qaama nisaau dumarka ay istaagi jiray xiina goortii yaqdii nabiga u dhammaysto tasliimahu salaam noqsigiisa wamakaa kadibna nabigu nagaan jiray yasiiran in yar qabla an yaquuma intuusan istaagin ka hore muduu nagaan jiri waa intii salaadadikrigii ula imaan jiray qaal ibnu shahaab zuhri a ah, wuxuu leeyahay oo ruwaaddii xadiid ka mid ah, a fa uraa waxaa lii tusiya ama ii muuqato waxaan u arkaa wallaahu aclam alla ayaa xaqiiqada ogsoonay ana muktahu nabiga nagaashadiisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagaanayay likay yanfuda ilaa inay dusaan inay dusaan mxu aha baxaan ama hormaraan annisaau dumarkii qabla an yudrikahunna intuusan soo haleelin man insarafa ciddii soo laabantay oo ka noqotay salaada oo min alqowmi saxaabada ka ah, inay ka daimaano ayaga ay hormaraan nabiga saa u yeelayayaan u malayna uu leeyahay marka sufuufta dumarka gadaal ay jiraan kadibna nabigeenna calayi sla markuu salaam noqsado wuu iska fariisan jiray muddo ayuu farin jiray nabiga alai slam fadhigaas laba maslaxa ayaa ku jiri karta mid ibnu shahaab zuhri ayaa sheegay waa midda ah in dumarkii ay dusaan ay baxaan raggi meesha u baneeyaan inuu nabiga rabay alai slat inta ragga ay kusoo mxu yaacin ka hore ila intuu nabiga fadhiyay alai slat saxaabadana haaliban way la fadhinayaan sooma aad inta badan saas weeyaan qof dee dan ay eryeyso waa gooni qaybta labaadna waa tan asalka ahaydoo adkaartii af adkaar dubur salawaat waxyaabaha dadkan hadda maaragtay aanan adkaarta laazimin amaba waxyaabo kale ka hormariyo ay ku dhacaanay ka marka qofka asalaamu calaykum asalaam inuu yihahdo markiiba wuxuu ka bilaabaya rabbana aatina fi dunya xasanata wafi xasanata waqina cadaab nar sal allah waslm cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi ajmaciin hal mar un kaba har arusuwa inta maxduur ahoo dhacay ma ujeedaan meesha iyada tan koobaad sunnada nabi maxamed alai sl slam mesha waa lagu baabi'iyey oo maxay ahayd astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah allahuma anta asalaam ilaa nihaaya wixii tirada badnaa ood ogeydeen oo dikri ah oo ajri laga helay kulli horta ayaga waa la dulmaray kabtaa lagula socday midba lama akhrin labaadi labaadii wax nabiga usan farin calayhi salaatu wasalaam oo ducaa ayaa lala imaaday oo in baabka ariiqada loo muxuuah cibaadaysta lisma farin taa waxaa la siyaab lah xashafan sukiila waxay arabta lahaan xashafan sukiila waaa loogawaxaa looga mahmaaha e, qofba waxaa weeyaan wuxuu iibinayaa timir aada u liidan timirta waxaa weeyaan xashafka waa timirta nooca xun oo aadka bufka ah oo liidan ayaa xashafka la yihahdaa marka xashafkaas ayuu qof iibinaya oo dadka uu ka gedi lacag kaga qaade inta waxaa dheeryahn miisaankiina wuu dhimaya oo beegii xataa ma buuxinayo marka waxaa la yihahda xashafan wasuu kiila qofka markuu muxuu ahaa laba shay oo xunxun isku darsada ayaa waxaa loogu mamaaha xashafan wasuu kiila yacni buf iyo beeg xumi ayaa mxuu hebel isku darsadaa lahaa hadda tan waxaa weeyaan wax aan laisferno qofka ula imaaday iyo tan kale aadaabti lagu ajiibayo ducada oo laga tagay oo maxay tahay nabiga calayi sl slam wuxuu amar ku bixiyey in qofka marka hore uu ilaahay ammaano subxana wa tacaala ilahay inuu ammaano oo bimaa huwa ahlu markuu ammaano kadibna uu nabiga ku saliya calayh salat slam kadibna uu ducaysta markuu dhammeeyana uu duca ku khatima ku khatima salliga nabiga calayi slat slam aw wixii dhan wuu dul maray marka waxaan kala jeedaa dadkaas noocaas samayna waxyaabaha ay ka tagaan ay ka mid tahayo imaamka markuu salaam noqsado duca dhirir badan iyo dikri dhirar badan iyo ma'muuraat oo mustaxabaad oo lisfarayo tiro badan ayaa meesha yeela oo aad u wanaag badan oo qofka ilaahay u waafajiyana khayr badan oo la kulmi marka kabaha lagula dal soconi markaad ka hadashana waxaa weeyaan waxaa lagu leeyahay nimankaas aad uma fahamsana sunadii aad uma fahamsana bidca waxay noqdaan iyo wahaabiye iyo meel lala turoba marka baabkaas baab aad u toosan inuusan ahayn akhyaarta ha loo sheego wahaabiye dhah amaba suufi dhah ama fulaan dhah kulluhum waa dad muslimiina ilahayaa la hortegay subxana wa tacaala nin walba waxaa lala hortegi wixii aad geystay oo ikhlaasla mutaabacala haddii labadaa laga waaya ama wahaabiyana waxba kuma tarayso suufiyin waba kuma taray cid kale wa kuma taraysa adi laba shay aan lagaa waayin haddii lagaa waayo nasiibka aday ku taalla labada maxay yihiin alikhlaas inay waxaan ilaahay dartiga u samaynaysa ay barax tiran yihiin tan labaadna almutaabaca jidkan aad maraysa jid qoran oo laamiyeysan oo nabi maxamed mary alah sla slam iyo saxaabadiisa inuu noqdo haddii lagaa waayo aday ku taalla marka meeshaas ku dhacda meelahaasaad ku baktinaysaa mataarayada iyo boosaneerooyinkaad ku dhex baktini aday ku taalla marka iyo jaqahaas ku rafaadaysa marka labadaas qodob waa laga maarmaan wahaabi kasta ahaw si kasta ahaw haddii ikhlaas lagaa waayo wala inaadan muxuu ahaa jidka toosna ay marayn si kasta wax kas sheega adig magac salafi sheega wahaabi sheega ikhwaan sheega fulaan sheega ikhlaas haddii lagaa waayo oo riyaa iyo sumca iyo baabkaas waxba kuma taraysa reer bani fulaan aan aniga dhex joogay waxba kuma taraysa haddii aad mutaabacada nabiga alai sl lagaa waayo suufinimo sheega ikhlaas sheega fulaan sheega ariiqa nabi maxamed laga wayn adigana waxay ku tirle marka marka labadaas shay aad ha loogu lidalika rabbigan wuxuu leey wa tacaala isagoo arrinta ayada taqdiirna faman kaana yarjuu liqaaa rabbihi falyacmal camalan saalixa waa mutaabacadii walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada camalka saalix maba noqon kara haddii aan nabi maxamed dayna calayhi salaa slam haddii qofku wax la wadaajiya ilahi subxana wa tacalana iyadna wax uu tala lama arko marka baabka isagoo baab laga maarmaana in aad iyo aad loogu baraarugsanaado nasal allah lana walakum altowfiiq waasadaad xadiidkaas waxaa soo saaray imaam bukhaari xadiid kun afar boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm khayru sufuufi rijaali ragga safafyaalkooda kan ugu khayr badan awaluha waa kan u horeeyo wa sharuha kan u dambeeyan aakhiraha kan u dambeeyo weeyaan wa khayru sufuufi nisaai dumarka sufuuftooda kan ugu khayrka badan aakhiruha waa kan u dambeeyo wa sharuha kan u shar badan awaluha waa kan u horeeya maxaa la diidaya waxaa la diidaya raggii dumarka inay isku soo dhowaadaan lidalika gabar safka hore ku jirta oo dumarka safkooda kan hore ku jirta iyo nin safka u dambeeya ragga ku jir ayaa waxaa lagu magacaabay shar inay shar ku dhaceen maxaa yeelay taqaarubka isu dhawaashadaas ayaa la diidaya oo masaafo dheer weliba cibaado ay ku jiraan gabdhaheenni mootada saarnay ka warramo cilaan qurux badan iyo dhar qurux badan iyo cajaa'ib badan ay gabadha soo qaadani nin gaal ah ayay mooto saa ula fulaysaa waxaan u malaynaa hadda yacni bani israa'iil wixii ku dhacay inay ugu dhacaran ka yaabaya banu israa'iil nabigan uu ka warramay calayhi salaa salaam wuxuu dhahay nimanka reer bani israiil culimmadoodii iyo dadkooda akhyaarta ahaa oolunahaag ahaa dad wax samayna xumaan samayn arkin war hebelo ilahay ka cabso waxaan ma iska dhaaftid wax xun wa maalinta labaad maalinta saddexaad iskaga aamuseen maalinta afaraad inaa ayagii la qoslaan oy la cunaan oy wixii caadi u noqdaan ayay gaareen hadda maanta ayaa mi hore qof markuu gabar mooto saarna arki jir dhacag kici jirtay naa ka deg inkaar allah kugu rid belada maa wahaakada wartaniyo maxay ahayd beladaa intay ka imaadeen wahaakada hadda caadi damba lagama laha labalabay u fuulayaan waxaa la yaab kale waxaa weeyaan ninbaa walaashiisa ay la saaranta oo horey inta saar asna gadaal ka saaran amaba xaaskiisa u saaran isbuucan dhexdiisaan arkay wiila gadaal saaran iyo muxuuha gabarna way horay ka saarantay gaalkiina hor u kasii jiraa marka waxaan kala jeedaa yani kolleyba ama waa walaashii ama waa un xaaskiisun wax kale maaha meesha la maraa ikhwaani wax aad la yaabaysaan baabkaas marka baab u baahan wayaan cambeyn u baahan intaa waxaa ka daran shilalka iyo dhibaatooyinka dhaca iyo xaaladaha qofka isbitaal kasta isli isbitaal kasta haddii hadadda baxdid oo isbitaalladan had jiifka aad tagtad isbitaal uusan laba iyo saddex qof oo mooto ay soo dhaawacday ama koomaha ku jirana amaba muxuu ahaa dhaawac ha ahaadeena oolin ma arkaysid ha ka yaabeen in badan xataa lama yaqaano dadkoodii afar maalmoodoo canugan meesha yeela ama qoftaan ay taallaa cid noo imaade maad arkaysa mararka qaar marka mootadii waxay noqotay shar iyo imtixaan ilahay waxaan ka baryana subxana wa tacaala cid zuuliis allah u soo diro tabarla-ana aada noo hays waayahay hadda toonka waa loo diiday axmed maqle isliin in loo diidaa fiican ayadna waayahay baabu karati اkhuطa tallaabo badnida fadliga ay leedahay ila masaajidi masaajida loo tallaabeeyo oo tallaabo loo qaado badan fadliga ay leedahay baabkan ubaabay xadidkun afar boqol iyo shan iyo labaatanaad can abi musa ashari waxaa laga wariyay cabdillahi bn qays wayan qala wuxu yhi abi muusa qaala nabiy nabigan wuxu yidhi sal slm acdamu الnisaa'i ama acdamu naas dadka waxaa weynaan badan ajran xagga ajarka fi salaati salaada abcaduhum kan ugu fogaanta badan faabcaduhum kan ugu sii fogaanta badan mamshan xagga makaano socodka waladii kii yantadiru suga asalaata salaada xataa yusaliiha ilaa uu ka tukada maca alimaam imaamku la isaga ayaa ka ajran xagga ajar kaga weynaan badan min aladii kii yusallii tukada uma yanaam iska seexda buhari muslim xadii soo saara weyaan marka tallaabooyinka dhirarka badan oo lasoo qaada ama meelaha fog oo laga imaano masaajida loo imaana fadliga ay leeyihin nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam laakiin su-aasha isweydiis kale waxaa weeyaan qofku bi is ogsoon waa nin kaslaan ah wahsi badan qofku wahsiga badanoo laga yaabo in haddiiba la adimo meel yara fogoo shan daqiiq ama toban daqiiq loo loga inaan masiidka u dira ama mugdi iyo mxua dhooba iyo waxyaaba ay jirjiraan inuu iska inta iskaga tukana qofki saa iska yaqaano oo dhaqankiisu noocaas yahay masaajidyaha meelaha ku dhegan soo dega qofku noocaas oo naftiisa u yaqaana ya meelaha masjid ku dhow oo naftaada ay qiilka helaynin meelaha raadsado arinta iyada koleyba rag badan baad ilahi subxana watacaala inay jamaacadda daa'imaan sabab ugu dhigay oo horaan u ahaan jiray dad jamaacadda aan daa'iminoo u gagambiyo oo rafaadsan markii ay masaajid kasoo ag dhawaadeen wax badan baa ilahi u fuday subxana watacaala laakiin masaajidihii agtoodii guryihii ayaan ka yaaba inay noqdaan boqolaal kun kuwa ka fogfogna ay muxuaha rakiisan waaya haddii ay sidaa dhacdo xadiidka kun afar boqol iyo lix i labaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda can nebi nabigen wuxuu kuri sal sl qal nabigen wuxuu yidhi salaatu ljamiici salaada jamaacada tasiidu waxay ka ziyaadsan tahay waxay ka ziyaadsan tahay ama ay ka ajir badan tahay calaa salaatii qof salaadiisa fii beyti gurigiisuu ku tukada iyo wa salaatii salaadiisa fii suuqi uu ku tukada hamsan wacishriina daraja shan iyo labaatan darajo waina axadakum midkiin idaa tawada hadduu weyse qaato oo fa axsana weysada u wanaajiyo waataalmasjid masjidka u imaado laa yuriid uusan doonaynin ila salaata salaada mooyane lam yakhtu ma tallaabo qado khawatan tallaabo ilaa rafacahu llahu biha daraja ilahay baa darajo uu kor qaada darajo ilahay uu kor qaada maxay la egtahay ilaahay subxana wa tacala wuxuu darajo ku magacaabay wax sahlan ma ahan waxata canhu khaiya ilaahay gaf ayuu mxuu aha ka daadiya ama ka rida xataa yadhula masjida masjidka ilah kasoo galo hadduu kun tallaabo qaado kunkaas tallaabo kun ajarna ama darajo kor baa loogu qaada kun dambiina waa looga ridi weeyaan waida dahala masjid masjidka haduu gala kaana wuxuu adaa fii salaatin salaad maa kaanat salaatu maa kaanat intay salaadii taxbisu mid xabisto wa tusalii yacnii calayhi almalaa'ika malaa'igta ayaa muxua u ducoysa maadaama fii majlisihi meeshuu u fadhiista ilaa uu ku sugan yahy weyaan alladii kaas yusallii fiihi uu waxaa weeyaan ku tukaday allahuma kfir lahu allow dembigiisu dhaaf allahuma arxamhu alla u naxariisa maa lam yudi intuusan qof dhibin yuxdiu fiihi ama uusan ku sheekaynin ama wax soo dirsinin xadadkaas marka laba macnoba waa noqon karaa uusan weyse burid ay ku dhicin waa suuragal sidoo kale uusan sheeko gelin caadi ah labada waa suuragal wallahu aclam bukhaari muslim ayaa xadid soo saaray fii kitab masaajid xadiidku afar boqol iyo todoba iyo labaatanaad can jaabir bn cbdillah taala anhuma qal wuxu uhi jaabir khalat ilbiqaacu boosaskii ayaa muxuu ahaa bannaan noqdeen xowla almasjid masjidka agagaarkiisa ahaa ayaa faaruq noqdeen guryihii masjid ku dhegnaa ayaa qaar laga baxay tusaale ahaan ama banaanka ayaa banaanaaday meeshii la degnaa deegaanka ayaa yarafaaruq noqday reer ayaa ka guureen fa araada waxay dooneen salima reer salima oo ragga qiblatayn degnaan jiray ah, an yantaqiluu inay usoo wareegaan ila qurbi masjidi masjidka nabiga agagaarkiisa sal allahu alay wasalam ayay damceen fabalaqa dalika rasulla nabiga arrinkaas ayuu gaaray weyaan arrinkaas ayaa nabiga gaaray calayi slat slam faqaala lahum wuxuu inahu shaniya balaqanii waxay soo gaareen anakum adinka reer bani saliim haddii aad tihiin turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad usoo wareegtaan qurba almasjidi qalu waxay dhn nacam haya rasul rsulka qad aradnaa dalika arrinkaas waan doonnay faqala wuxu yidhi bani salima reer bani salimow diyaarakum ilzamuu waxaad laasimtaan diyaarakum guryihiinna laazima iyo xaafadihiinna daa laazima tugtab ha qore aahaarakum raadkiinna iyo tallaabooyinkiina hala qoro weyaan diyaarakum guryihiinna laazima iyo daartiina laazima tugtab hala qore aahaarakum raadkiina hala qore xadiidka muslim ayaa soo saara weyaan marka meesha qof ka ajirkaas ayuu leeyahay xadiidkuna afar boqol abi hurayrata radi allahu taala abi hurayra qaala rasul rsulka wuxu yihi sal man tatahara qof ka weyse qaata fii beyti gurigiisa uma intaa ama ku weyse qaata fii beyti gurigiisa uma intaa kadib masha u socda guri oo min buyuutilaa guryaha alla ka mid ah, waa eh, liyaqdiya inuu guto farad oo min faraa'id illahi ilahay faradka u farigeer ah, shan salaadood weeyaane kaanat waxay ahaataa khuwatahu labadiis tallaabood ixdaahumaa midood taxutu khaiatan gaf ayay mxuu ahay daadisa o iridaa waluhratan kala tarfacu darajan darajo ay kor uqadaa weyaan saas ayuu nabigeena cadayna sal allahu alay slam muslim xadii soo saaray xadii kun afar boqol iyo sagaal iy labaatanaad can buraydata alaslami waxaa laga wariyey radi allahu taala arda can nabi nabigena wuxu ku ri sal sl qal nabigena wuxuu yidhi bashir u bishaaray almashaa'iina kuwa socodka badan fi dalami mugdiyaalka kusocodka uu socodka badan ila almasaajidi masaajida binuuri nuur ugu bishaaray attaami ee dhammaystiran yowma alqiyamati maalinta qiyama saasuu nabigan cadayn sal sl abu dawud tirmidi wa xadiis saxiixa marka yowma yaquulu munaafiquuna almunaafiqaatu aladiina amanu nduruuna naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum faltamisuu nuura fadriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinu fiihi raxma daahiru min qibli ahli lcadaab maalintaas munaafiqiinta ay dam ay leeyihiin dadka ahlu muxuu ahaa mashiga oo masaajida alla u socdo subxaana wa tacaala nuur kaamil ah ayuu ilaahay siin doonaa subxana watacala nasal allah an nakuuna min haula xadiidkun afar boqol iyo soddonaad can abi sacid khudri waxaa la wariyey sacd bin malik bni sinaan ana abi saciid samica rasullah nabiga alayh ka mara sal slm qaala nabigeena oo yidhi alla hooye adulukum ma idiin sheega oo ma idin tusiya calaa maa camal yukafiru uu ku dembi dhaafo allahu alweyne bihi isaga alkhaaaya gafafka wayaziidu bihi uu ku kordhiya fi xasanaati wanaagyaalka qaalu waxay dhn bala ha nabiga alw noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg way inaad noo sheeg iska daaya ya rasul rasulka alw qal wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i weysada oo la wanaajiyo oo la taam yeelo la kaamil yeelo cala almakaarihi xilliga nafta ay necab tahay waa xilliga qababaho kale iyo xilliga la midka wa karat اlkhuطa tallaabada oo loo badiyo masaajida masaajida xageed ka imaada masjidka xagee u socotaa masaajidka xageed doonaysa masaajidka saas loo badiyo weeyaan waintidaaru salaati salaada oo lagu suga bacda sala salaada maqhrib markii la tukada salaada cishe lagu suga salaadii mxuu ahaa duhur la tukada salaada casri lagu suga waintidaaru salaati bacda sala xadiidka ibn maaja iyo daarimi ayaa soo saaray waa xadis xasan saxiix weeyaan baabun almasbuuq qofka laga mxuu ahaa salaada hortii lagala hormaray baabun almasbuuq qofka salaada lagala hormaray yaأti salaata salaada wuu imaanaya bisakiinatin xasilooni iyo waqaarin xibni culays ayuu kula imaanaya weeyaan ama uu kusoo gelaya salaaddii ayaa hortaa la galay markaad marka salaada soo aadaysa ama soo gelaysa dig iyo orod iyo waxa weeyaan baabkaas u kaadiyay si tartiib xibin culays iyo deganaan ku imo maxaa yeelay sababta sababta waxaa yeelay qofka isagoo suuqi ka soo boodiyo fag ka soo yidhi markii aad toos aad waxaa weeyaan salaaddii uu muxuu ugu soo dhaca waxaa laga yaabaa weli ahaarti adduunkii iyo suuraddii madaxiisa ku jirtay iyo murankii iyo ganacsigii iyo faraxii iyo murugadii iyo waxyaabihii bannaanka ka jiray inay kula soo ogolaan laga yaaba masjidka laakiin markii aad waxaa weeyaan salaaddii eh, xilligii ka soo hormarto oo sunnaysatoo kale laa shaka wax badan oo badan ayaa kuu qabsoomi oo adoo muxua ah qalbigaad uu degay oo wax badan ay kaa yara hufmeen ayaa waxa weya aad imaanaysaa sidoo kale adoo soo ordo dig soo dhahay markii aad salaaddii allah akbar qabqab aad tirahdo waxaa laga yaabaa inaad qalbigaagii aad mawjadii aad ka rogto waxoo oroo saarnayd mudday qaadanaysaa marka laakiin markii aad tartiib soo socoto ood muxuu adkaartii lagu soo gala masjidka aad soo akhriso ood aayar soo tallaabayso ood qirada la akhrinay oo allahu akbarti lalahay laftirkeedii aad si fiican aad usii dhugto oo alla weyninkiisii iyo hawshaan aad ka imaaday inaad alla ka weynyi subxaana wa tacaala iyo hawshaa u timid ay ka weyntay wax walba aad niyada tartiib kadibna allaahu akbar allaa weyn adna aad muxuu ahaa ku siiso walow muxuu ahaa dhaaf salaadii markaas salaad macan laa tukanaysaa laakiin digdigdigdigqab allah akbarti markaad leedahayba degdegta salaada ka gaarba kugu filan mooyane marka sidaa darteed waa la diiday nabigan uu diiday calayhi salaatu wasalaam waayahay idaa uqiimat isalaatu salaad haddii la aqiima falaa taatuuha ha imaanina wa antum adinkana can abi hurayrata radi la ta arda qal wuxu uhi samictu rasullah baan ka maqlay yqul asugoola idaa uqimat haddii la aqiima asalaata salaada falaa taatuuha salaad ha imaanin tascawna adinka ordaysaan ama ruclaynaysaan waatuuha imaada tamshuuna adinkoo socotaan calaykum dushiinahat asakiinatu xasilooni famaa adragtum mid haleyshaan fasaluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagayna faatimu dib ula imaada oo dhamaystirta weyaan buhari muslim ay soo saaray xadiidku afar boqol iyo laba iyo soddonaad la wari qala wuxu abi qataada radia taala an bayna goor ama baynamaa wakhti naxnu anaga nusalli aan la tukanayn maca nabi nabiga aan la tukanay sal slm id samica nabigu wuxuu maqli jalabat rag rag gurdunkood gurdanka amaba muxuuah jugjug iyo muxuu ahaa eh, socodkaas ayuu nabiga maqlay calayhi salat slam falamaa goortii salaa nabiga salaadda uu tukaday salaaddu ka baxay qaal wuxuu yidhi maa sha'nakum dhacay qaaluu waxay yidhahdeen istacjalnaa ila asalaa nabiga allow salaadan usoo degdegsanay qaala wuxuu yidhi falaa tafcaluu ha yeelina idaa antum adinka haddii aad ama idaa ataytum haddii aad timaadaan asalaad salaada facalaykum waxaa dushiina ahaatay ama aad laazimtaan asakiinata xasilooni facalaykum bisakiinati xasilooni dushiina ha ahaato weyaan famaa adragtum waxaad helayshaan fasalluu tukada wama faatakum wixii aad idinka tagana fa atimuu dhammaystirta weeyaan xadiidkun afar boqol iyo soddon iyo saddexaad an abi bakrata waxaa laga wariy nfuc ibn xaaris weeyaane radia allahu tacala arda anahu abi bakra intaha ila nebiy nabigeenna ayuu gaaray wa huwa nabigan raakicun uu rukuucsan yahay ayuu ka daba tegey fa rakaca wuu rukuucay qabla an yasila ila safi safka intuusan soo gaarin kahor ayuu xagga ku rukuucay wuxuu ka baqay nabiga inuu samic allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu inuu nabiga calayi horti yidhaahdo fakra kadibna wuu sheegay dalia arinkaas wuuu sheegay linabiy ayuu sheegay sal slm faqaala wuxuu yihi nabigeena alayh sl slm zaadaka allahu xirsan dadaal allah kuu kordhiye falaa tacud ha ku laabanin oo wixi aad samaysay wax sahamaan ha ku noqon ayuu nabigu yidhi sl slm buhari ayaa so adii soo saaray baabu tasfiiqi sacbadhabka ama gacma isku garaacitaanka linnisaai dumarka inuu u sugnaaday markii ay salaada dhexdeeda wax un soo haleelaan imaamkia wax hilmaamay xaaladaas soo korortay waxbaa dhacay xiligaas imaamka wa lagu baraarujiye marka la dooni dumarka inay gacmaha saa isku dhahaan saa ma ahan sidaa arinka ayaga iskale wey lakin ragga looma ogola arrinka isaga xadii kun afar boqol iyo afar iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa lagu yhi cbdiman sakri dawsi radi allahu taala arda an nabi nabigen wxu ku sal sl qal nabigen wuxuu yidhi atasbiixu subxaana allahi lirijaali ragga ayaa iskale weeyaan markay arrin dhacdo ragga subxan allah ayaa laga doonaya wtasfiiqu sacbadhabkana oo weliba lisku mxuu aha saa laiskugu dhufto gacmaha dhabarka iyo mxuu ahaa cankacadada amaba calaacashi iyo dhabag saa laiskugu dhuftana lilnisaa dumarka iskale weeyaan wazaada fii riwaayatin riwaayad oo limuslim fi salaati salaada weeyaan xadiidkun afar boqol iyo shan iyo soddonaad can jaabir bni cabdillahi waxaa lagu radi allahu ta an qala wuxuhi jaabir samictu nabiya nabigan ayaan ka maqlay sala allahu calayh wasalam yaquul isagoolo idaa ansaanii hadduu i hilmaamsiiyo ashayaanu shayaanka shayan shay oo min salaati salaadayda ka mid ahee falyusabix irijaalu ragga subxaan allah ha yidhahdeeno waliyusafiq inisaau dumarkana gacmaha isku dhufteeno imaam amed ayaa soo saaray xadikaas waa xadii saxixun liayrihi baabu salaati fi riaali fi maar baabun asalaat salaat fi riaali xaafadaha iyo guryaha lagu tukada fi lmaari xilliga roobka badan uu jira ayuu baabkan u baab yahay inay bannaan tahay xadiidkun afar boqol iyo lix iyo soddonaad can naafic waxaa laga wariyey mowla cabdilahi bni cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma ana bni cumar cabdilahi bni cumar radi allahu tacala canhuma adana wuu adimay bisalaat salaada fii leylatin habeen oo daati bardin qabow u saaxiiba iyo wariixin iyo weliba dabaylla dabayl iyo qabow isku darsatay weeyaan uma qaala wuxuu yidhi alaa hooyay salluu ku tukada fi rixaali war guryaha ku tukada weliba musaafir ay ahaayeeno meesha aad joogtaan oo reerka aad idiin degan yahay ama ritiga aad ku furateen ama faraska alaabta idiin taalla halkaa waxa weeyaan ku tukada uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi ina rasu rasulka sl slm kaana wuxu rasuulkeenna ya'muru mid far almuadina qofka muadinka ah idaa kaanat goortay ay ahaato leylatun habeen daatu bardin qabow saaxiiba wa matarin roob yaquulu inuu yidhaahdo muadinka alaa saluu fi rixaal meesha xaya cala asala la leeyahay asalaat fi rixaal la yihahdo weyan alhoy saluu ku tukada fi rixaali meesha aad joogtaan ku tukada saas ayuu nabiga in la dhaha fari jiray calayhi salat slam bukhari sunna xadis soo saare weyaan baabu istixbaabi yamiin imaam in la istaagay inay sunno tahay ayuu baabkan u baab yahay kun afar iyo toddoba iyo soddonaad can ilbara bni caazib waxaa la wariyey radia allahu tacala anhuma bara kunaa waxaan ahinay can bara bni caazib xal radi taala anhu arda qal bara kunaa waxaan ahin goortii sallayna aan tukadan tukanno khalfa rasuulilah nabiga alle gadaashi sala allahu aleh wasalam waxaan jeclaan jirnay jirnay axbabnaa waxaan jeclaysan jirnay an nakuuna inaan ahaano can yamiinihi nabiga midigtiisa sala allahu alayh yuqbilu calayna uu nala soo qaabilaya markaa biwajhi wejigiisa qaal wuxuu yidhi fasamictu waan maqlay yaquul isagoole rabbi rabbiyow qinii iga badbaadi ama qinii iga badbaadi cadaabaka cadaabkaada yowma maalin iga badbaadi tabcau aad soo saaraysa aw amaba tajmacu aad jamcinaysa cibaadaka addoomahaada nabiga olaanka ayaan ka maqlay sala allahu calayhi waali wasalam saxaabada nabigeena sal slam marka nabiga dhankiisa midigta ah inuu nabiga inay mxuu aha ku tukadaan ay jeclaan jireen maxaa yeele nabigeen markuu salaam noqsana asalaamu calaykum dhanka midigta ayuu nabigu lehay calayhi sala slam sooma si wejigu ula qaabila oo ragga hore arka ayaga noqdaan sidoo kale markuu nabiga soo gidooma ood usoo laabmaana dhanka saxaabada soo eegaana wareeg inta badan dhanka midigta ayuu wareegi jiray mararka qaarna waxaa dhici jirtay hornhore usoo marnay inuu ama marar badanba xataa inuu bidx ka wareego labadaba suuragal weeyaan laakiin ma laga qaadan kara in imaamka uu dhankaas unujeesto bas imaam markuu muxuu soo noqdo inuu dhankaa un eego miyaa laga qaadanay maya saa maaha lagama qaadanayo weyaan fahmigaas fahmi waxaa weeyaan laga qaadan kara ma ahan ilan muminiinta dhammaantood qofki inuu imaamka siiyo wejiga ayaa loo baahan oo dhankan usoo wadeejiya saas ayaa loo baahan yahy weyaan muxuu aha waxyaabaha keena waxaa cilal badan ayaa jirta waxaa ka mid a inuu muxuu ahaa imaamka wax weydiiyo si uu haddii ay cid muxuu ahaa dhibaysan ay jirta si uu arko sidoo kale qof hadduu imaado qof hadduu imaado salaaddii hortii laga baxay si u garto in salaadii laga baxay imaanku duu soo jeesto marba khalaas weeyaan baabkaas wuu dhammaaday marka xikam badan bay culimadu sheegayaan walcilmu cinda allahi caza wajel xaqiiqada lakin ilahay baa ogsoon xikmada loo jideeyey in gada la soo eego baabu istixbaabi nacam baabun yaqifu lmunfaridu qofka keligii ah uu istaagaya oo maamuumka ah can yamiin imaami midigtiisa ayuu istaagaya weyaan imaam imaamuun haddii ay jiraan maamuum xagga taagan oo halkii keligiisa horay taagan maya imaamka halkaan istaagi qofka ku xirana midigtiis ayuu istaagaya welibawaa sinmayaan ama in yar ayuu mxuu in yar ayuu mxuuaa dib ugu mari amaba waa sinmayaan labadaa ka weeyaan waayahay xadiid kun iyo afar boqol iyo sideedii soddonaad can jaabir bn cbdillahi waxaa lagu radi allahu taca anhuma qala wuxu yhi jaabir kaana rasul la rasulka wuxuu ahay sala allahu alay waslem yusallii mid tukada almaqriba salaada maqrib fa ji'tu waan imid oo faqumtu waxaan bidxdiis ayaan istaagay faaqaamanii can yamiini midigtiisa yuu joojiyey wazaada cinda axmed wuxuu ku kordhiyey fa jaءa saaxibun saaxiib oo lii aan ii sugnaaday ayaa yimidoo fasafnaa khalfahu gadashi ayaan safanay aan ku noqdo xadiidkaas can jaabir bni cabdilaahi waxaa laga wariyey radia allahu tacala anuma qal wuxu uhi jaabir kaana rasul rasulka wuxu ay sal l slm yusallii mid tukada almaqriba salaada maqrib faji'tu waan imid faqumtu waxaan istaagay can yasaari nabiga bidxdiisa ayaan istaagay faaqaamanii can yamiinihi nabiga intuu soo qabtay ayuu dhanka midigtiisa joojiyey waad wuxuu ku kordhay cinda axmed faja waxaa yimid saaibun saaib oo lii fasaafnaa waxaan safanay marka halfahu gadaashiisa imaam amed ayaa soo saar xadii saiixa weyaan marka hore marka midig ayuu nabiga istaajiyey haddii qof kale u imaado mar gadaalaad u noqonaysaa saf ayaad noqonaysaa markaas saas weeyaan laakiin dhammaan in muxuu ahay imaamkii dhinaciisa midigta la wada istaago ma ku jirtaa maya baabun tudraku salaatu salaad waxaa lagu halilaa maca alimaam imaamka maciisa birakcatin hal rakca qofka haddii imaamka ala soo gaaro salaadaas waa haleeli weyaan ee salaat almasbuuq salaada qofka laga hormar lagala hormaray salaadda amaba bayna qowseyn salaat almasbuuq qofka salaadda lagala hormaray macnaha marka inta labada muxuu ahay qows inta udhexayso ama labadan gotiin inta udhexayso iyo qeybta hore sadarka hore iyo sadarka dambe waa isku macno weyaan waa isku macno xadiidku afar boqol iyo sagaal iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu taala arda qala abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal l slm ida ji'tum haddii aad timaadaan ila asalaati salaada wanaxnu anagana sujuudun annagan aan sujuudsana fasjudu sujuuda walaa tacuduuha shay-an waxbaa ka soo qaadina marka oo ha tirsanina waman adraka alrakcata rakca qofka haleelana faqad adraka salaata salaadaas waa haleelay weyaan saasuu nabigeena cadayna sal slm abu dawud waan xadiis xasana cawo korontadii ayaa waxaa weeyaan shaqo fiican wado sal alla salaam alcaafiya weli saan ma dhicin aan umalaynaya weli saan ma dhicin aan umalaynaya intaasoo jeernay baxda intaadaan duruusta wada jirnay nacam ilahay noo hagaajiyo subxana wa tacaala xadiidkun afar boqol iyo afartanaad can cali bn abi aalib waxaa la wariyey wa can mucaadi bni jabalin waxaa la radi allahu taca anhuma qaala waxay labada saxaabi qaala nabi nabigan wuxu yih sal slm idaa ataa axadukum midkiin hadduu yimaado asalaata salaada walimaam imaamkana calaa xaalin hal xaalo uu ku sugan yahay imaamka si ayuu ku sugan yahay falyasnac ha sameeya kamaa yasnacu alimaamu imaamka siduu samaynaa ha sameeyo imaamka haddii aad taagan yahay istaag hadduu rukuucsan yahay la rukuuc hadduu sujuudsan yahay la sujuud saas ayay ula jeeda weyaan tirmida ayaa soo saaray xadiidkaas waana xadiid saxiixa xadiidkun afar boqol iyo kow iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu taala arda ana rakcata rakcad oo min asalaati salaada faqad adrakahaa wuu haleelay qabla an yuqiima alimaamu man adraka qofka hareero rakcatan rakcad oo min asalaati salaada faqad adrakahaa salaada wuu haleelay weyaan qabla an yuqiima intuusan joojinin alimaam imaamku sulbahu dhabarkiisa ilaa uu intuusan kor u qaadin qofkii rakca soo gaaro salaada waa haleelay weyaan bayhaqi ayaa xadiidka soo saaray xadiidkun afar boqol imaam daar hijra waxaa laga wariyey raximah ibn shahab zuhri wuxuu ka wariyey raximah annahu ibn shahab zuhri kan waxaa yaquulu mid yidhahdo idaa adraka arajulu qofka hadduu soo gaaro rakcat rakcad oo fakabara allah akbar u yidhahdo takbiiratan hal takbiira ajza'at canhu tilka atakbiira halkaas allah akbar ayaa kaga filan weeyaan saasuu dhihi jiray markii aad muxuu ahaa imaamka rakca ku jira aad allahu akbar iyo muxuuaha sujuuda isku dartay dhib ayuu qaba weeyaan ibn shahab zuhri alayhi raxmat اllah nacam waayahay baabu taqdiimi acaami cunada in laga hormaryo cala salaad salaad laga hormarya baabkan u baabiyay xadidkun afar boqol iyo saddex iyo afartanaad can anas bin malik waxaa lagu radi allahu tacala canhuma radia allahu canhu arda ana rasula rasulka sal l slm qala wuxu rasuulkeenna idaa qudima alcashaau cashada haddii lasoo dhigo fabda'uu bihi ku bilaaba qabla an tusalluu intaadan tukanin salaada almaqrib salaada maqrib afurka iyo wix la midka weeyaan iyo xataa qofkii baahnaa walaa tacjaluu can cashaaikum cashadiina ka degdegina saasuu nabigena cadayna sal slm qofka asaga waxaa weeyaan liman tatuuqu nafsuh waa qofkii cunadaas aad u danayna oo baahay ay ku dhegan tahay oo haddii aad marba salaada gala salaada duu gala qalbigiisa cunada ay ka faaruqayn shuqligaas in la faaruqiy ayaa la rabaa sidaa darteed nabigeena sal slm ruqsadaas ayuu bixiyey ama amarka ayuu bixiyey bukhari muslim ay xadis soo saaray wa fii riwaayati riwaayat allahuma idaa wadaca lasoo dhiga uqiimat salaatu salaadan la aqima fabda bicasha cashada ku bilaabo weyaan baabun man lam yudrik iljamacata qofkii jamaaca aanan haleelin oo fasalla fi masjidi masjid ku tukada muxuu samaynaya xadiidkun afar boqol iyo afar iyo afartanaad can abi hurayrata radi a tan arda qal hurayra qaala rasul wuxu yih sal slm man tawadaa qofku weyse qaato oo fa axsana wudu'ahu weysadiisa wanaajiyo uma inta kadib raaxa aado masjidkii fawajada naas dadka la kulma qad sallow ayagoo tukaday acaahu llah layn wuxuu siiyaa jalla wacaza mila ajri man sallaaha dadkii tukaday ajirkooda oo kale wa xadara soo xaadiray laa yanqusu dalika arrinkaas kama nuqsaamiy dibdhacaas min ajrihim ajirkooda laa yanqusu kama nusqaamiy daalika siismadaa ninkaa la siiyey min ajrihim ajirkoodana shan waxba kama nusqaamiyo weyaan shay-an waxbana kama nusqaamiyo abu daawuud nasaa-i waa xadiis saxiixa masaajidkii aad usoo ruclaysay ama aad soo aaday cafwan waaad leeda salaadii lamaba gelin haddii aad meesha imaadaba mar hore lagu kala mxua baxay salaadiiba waa laga soo baxay naxtin iyo muruga sooma laakiin ilahi subxana wa taala fadligiisa cadiimka niyadaadii iyo orodkaaga iyo aad imaaday ilahi wuu kuu qadarinaya wuuna mxuu ahaa kuu qiimaynaya lidaalika salaadii mxuu ahaa helay oo ama tukaday ee ku tukaday ajirkooda ayuu ilahi wa tacaala lidalika qofka waxaa la salaadii amar alla ay ku dhaafto ama aad tirada salaad saacaddan waa laga baxay qolkaa ku laaban iyo dukaankii masjidka imow masjidka imow arinta ayada waxay mxuu ahaa dulaynaysaa oy waxaa weeyaan eh, eh, musiibo ku noqonaysa ibliiska laftigiisi ila inuu gool kaa geliyey ayuu aaminay sooma oo salaadii ku dhaafiyey jamaacada ku dhaafiyey gool labaad yuusan kaa gelin oo mxuu aha salaadii haddana inaad meesha ku tukatay yuusan mxuu ahaa eh, kugu xambaarin imow isaga mar gool ka geli marka goolka asaga ha mid kalkageli imaadka aad imaada masjidkii arinta ayada gool ka gelin iyo karayn aad karaysa ibliiska ayuu noqonaya insha allahu tacala siduu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalih wasalam baabjamacati fii masjidin baabun aljamacatu jamaca fii masjidin masjid qad suliya fii lagu tukaday jamaaca labaad in lagu tukaday ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun afar boqol iyo shan iyo afartanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana rasula rasul a sl slm absara wuxuu arkay rajulanin yusallii tukanaa waxdo keligii faqala wuxuu yidhi alaa rajulun war nin waa kee ama waa kuma yatasadaqu sadaqaysta calaa hada kan oo fa yusallii la tukada macahu isaga la tukada nin ninkan wax ku sadaqaysta oo la tukada min la jira xadiidkan sanadkiisa waa laga hadlaa culimmada in badan qaar waxay dhahaan waa daciif qaar waxay dhahaan waa saxiix hadda abu daawuud tirmidi iyo daarimi ay soo saaray waana xadiid saxiixa sida hadda noo qoran culimada qaarna ay ka hadlaan culimada weliba aadka u bushiya waxaa ka mid ah ragga qaba in jamaaco labaad in lagu tukada masjidka aanan ogolayn dad badan ama mualafaat ayaa jira mualaf tikraar masjid tikraar jamaca fi ah, lmasjid alwaaxid in hal masjid jamaaca iyo jamaaco kale iyo jamaco saddexaad laga soo celceliyo ma banaano culimo la taagan ayaa jira culimadaas ayaa marka xadiidkaas ragga ciladeeya oo cilad u raadiya ka mid ah calcumuum waxaa weeyaan xadiidkaas waa cad yahay waad ujeedaan waa sariix waana noo saxiixanaga insha allahu tacaala marka jamaaca labaad iyo tu saddexaad iyo tu shanaad iyo tobanaad haddiiba la dibdhaca wax dhibaato insha allahu tacala ma lahan biidn illah caza wajal laakiin masalada masale khilaaf in ay tahayna ogaada oo muxuu ahaa garruun hala boodina waayahay baabun idaa sallaa qofka haddii uu tukado salaadda faradka ahayd uma uqiimat isalaa salaaddii ayaa la aqimay intuu masjidka imaaday ayuu salaad duhur iska tukaday markii waqtiga u galay kadib kadibna salaaddii ayaa la aqimay wuxuu samaynaya qofkii ama meel kale kusoo tukaday salaadii waa kala horeeyaan hadda isli oo kale mararka qaar waxaa la tukadaa laba iy tobanka iyo afartan daqiiqo ama ka hore townkan waxaa la tukadaa iyo rubac qaara bar la tukadaa marka intuu halkan ku tukaday qofka iyuu mooto qaatay ama si kaleba uu ku tagay masjidka ayuu tagay dadoo kula ballansanaa muxuu samaynaya qofka marka xadiidku afar boqol iyo lix iyo afartanaad can mixjan ibna abi mixjan waxaa laga wariya addiili raximah اllah radia اllahu ta arda anahu isaga kaana wuxuu fii majlisi fii majlisin majlis oo maca rasulilah nabiga alle maciisa ahaaday waa saxaabiga jaliilka ah faadana bisalaati salaadii ayuu adimay faqaama rasulah nabiga ale yaa istaaga sal slm uma rajaca wuu noqday faadana bisalaati salaadii ayuu adimay faqaama rasul yaa istaaga sal slm uma intaa kadib rajac wuu soo noqday wa mixjanun ninka mixjan la yihadna fii majlisihi oo salaadii inta la adimay la aimay inta aana la adimin ka hor la fadhiyey ayuu iska fadhiya mixjan maba dhaqaaqinba faqaala rasul wuxuu ku yiri sal slm maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya inaad tukato alasta miyaadan ahayn birajuli muslimiin qof muslim miyaadan ahayn nin muslim miyaadan ahayn maxaa kuu diiday inaad salaad tukato arrintaa qaadanaya qofkii aanan salaad tukanayn uusan muslim ahayn sida xadiis badan ay caddaynayaan qala wuxu yidhi balaha nabi allow haa muslim waan ahay walaakinii kuntu waxaan qad salaytu mid tukaday fii ahlihi gurigay kusoo tukaday faqala la rasul wu u sal slm idaa jita haddii aad timaado fasalli maca annaas dadka la tuka wain kunta haddii aad tahay qad sallayta mid tukaday wain kunta aad ba ahaatide qad sallayta mid tukaday nisaa soo sar xadii saxiixa xaafadaha qaar waxaa ku yeellay masaajid ay ku yeelleen sooma saasoo kale weeyaan baabun salaat lmunfaridi qofka keligii ah khalfa safi safka gadaashii iska istaaga can waabisata ibnu macbadin waxaa laga wariyey radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal slm ra-w wuxuu arkay rajulan buu arkay yusallii tukadana khalfa safi safka gadaashii ku tukana waxdahu keligii fa amara wuxuu nabiga faray an yuciida asalaat salaad inuu soo celiyo zajri adag ayaa la saaray soo markaysan culays ayaa la saaray marka keligii qofka inuu iska tukada lama ogola meel gooniah lama ogola weyaan abu daawuud tirmidi ibnu maaja iyo daarimi xadiis saxiix xadiid waxaa jir ijtiraar oo qof in la soo jiita ah oo shaaficiyada ay ku camalfalaan lakiin xadidka daciif weeyaan xadiidkun afar boqol iyo sideed iyo afartanaad can cabdilaahi bni cutbata ibni mascuudin waxaa laga wariyey raximah llah annahu qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan u galay calaa cumara sayd cumar ibn khaaab radi allahu taala anhu bilhaajarati xilli muxuu ahaa waqti kuleyle ayaan u galay waaya fa wajadtuhu waxaan la kulmay yusabixu isagoo sunaysani faqumtu waxaan istaagay waraahu gadaashiisa sunnain laisku xihan karaa iyadna qaato waatan faqarabanii wuu isoo dhoweeyey xataa jacalanii ilaa ugu yeela xidaahu lasimaadkiisa ka istaagay moogta xidaahu lasimaadkiisa wa can yamiinihi dhanka midigta kala siman jaa markuu yimid yarfaa ninka yarfaa la yidhahdo yarfaa calaa wasni warfaa weeyaan yarfaa calaa wasni warfaa yarfaa yarfa yarfaa kaligeed ah waa la yarfauna waa la dhihi karaa yarfau labada muxuuaha laakiin sida mashhuurka yarfa weyaan yarfa marka wuxuu ahaa sekreteerka sayid cumar insaxa tacbiir xaajibka ninku loo yaqaan sekreteerka sayid cumar oo howlihiisa la habay ayuu ahaa radi allahu taala arda waraximahu falamaa goorta jaa u yimid yarfa ninkii yarfa la yihahdo oo sekreteerka sayid cumar ahaa taakhartu dib baan u noqday fasafnaa waan safnay saf baan noqonay waraahu gadaashiisa marka safka laba qof haddii marba la gaaro waa saf weyaan safay noqonayaan gadaalay marayaan dabaraan ayaa soo saaray fi lmucjam alkabiir sanadkiisa waa saxiix weyaan baabu nahyi alxaaqini qofka lagu dhegan yahay ama kaadiha ku dhegnaato ama saxaraha ku dhegnaadee an yusalli inuu tukada diidma loo diiday ayuu baabkan ubaabaya maxaa yaele qalbigiisao dhanba hawshaasaa ku dhegan difaacu ku jira waa nin xarba iyo dagaal ay ku jira oo waxaas inay ka soo bixin amaba ay muxuu ah wax ka halaabin la xarbina salaad marka qofkaas inuu khushuuca lagama sugaayo sidaa darteed waxaa weyaan waa lasu diiday marka hore howlaha soo dhamayso kadibna salaad soo aad xadii kun afar boqol iyo sagaal iyo afartanaad cabdilahi bn la wariyey waayahay cabdilahi bn alqam raximahullah anahu isaga kharaja uu baxay xaajan isagoo aw ah. muctamiran isagoo cumro aaday wa macahu naas dad la jiray wa kaana wuxuu adiya ummuhum mid imaam noqda falamaa goortii kaana u hadiyo daata yowmin maalin maalmo ka mid a ah, aqaama asalaata salaad ay salaata subxi weeyaane uma intaa kadib qaal wuxuu liyataqadama axadukum midkiin ha hormaro wadahab ugu aaday ila alkhalaa'iq masquul ayuu aaday kadibna wuxuu yidhi saxaabi weeyaan cabdullahi bn arqam radi allahu ta arda fa ini aniga samictu rasulah baan ka maqlay sal slm yqul isagoo le idaa araada axadukum midkiin hadduu doono an yadhaba inuu aado alkhalaa masquusha inuu aado haddii la qabto weeyaane wa qaamat salaad salaadiina ay istaagto salaaddii xilligii laistaagay la gaaro falyabda ha ku bilaabo bilkhala masquusha ku bilaabo salaaddii ummadda kale ha tukata adiga masquushaad aad soo dhamaysa howlahada kadibna salaad khushuuca tuka abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja darimi waa xadiis saxiix weeyaan baabun almuxdiu qofkii weyse buray weysada ka burtay yaruju wuxuu ka min asalaad salaada ha ka baxa si adugu baxaya ka dhegaysa marka xadidku afar boqol iyo kontonaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nabiyi asidiiqa binti sidiiq qaalat waxay tiri caaisha qaala nabi nabigan wuxu yiri sal slam idaa axdaa hadduu weyse bura axaduku midkiin fii salaati salaadii isagoo salaad ku jira ayaa dabayl baa kolayba inta badan weysada burise ay muxuu ahaa ka fakatay falyahud ha ku dhaga bianfihi sankiisa haku dhaga amaba uu ogaada inuu weyse yahay falyahud ha qabto bianfihi sankiisa uma intakad bilyansarif ha laabto oo weyse ha doonta saasuu nabigeena cadayna sal sl abu daawud soo saaray maxaa loo qabanaya sanka waxaa loo qabanaya xifdan lilxayaai wa alaban lisalaama min annaas wa alsinatihim laba shay ayaa loo yeelaya horta midda koobaad qofka dee muxuu ahaa Eh, qof goror iyo wax noocaas uu ka imaaday inuu dadka yara moodsiiyo ya ma been baa been maaha laakiin waa moodsiin maxaa moodsiinta loo samaynaa laba shay darteed tan koobaad waa xayaa dee ninkii meeshaan ahay dabeyl baa ka soo booday oo yar waxma xishood darri weeyaan eh, waxaa la ilaalinaa xishoodkii tan labaadna waxaa weeyaan wa alaban lisalaama min alsinati اnnaas dadkana kii hebelaha meesha intuu mxuu ahay wax ka fakadeen ayuu baxay laakiin markaas sanka ku dhegto nin wadaadka u gororay halkaas maalihii mogta marka labada darteed ayaa mxuua loo yeelay culimada leeyihin walcilmu cind allah caza wajal abu daawuud ibn maaja xadiis saxiixa ya sheekh wadada lagu banaynaya nin wuxuu le khamiiskiisan dhig kaaga halaabin ayib baabun adaahibu qofka aada ila masjid masjidka laa yushbik yuusan isdhexgelin bayna asaabici farihiis marba haddii masjidka a u socoto saan faraha isdhexgelin haddii aad masjidka fadhidan asna lama ogola weeyaan laftarkeeda waa laisu diiday xadiidkun afar boqol iyo ko iyo kontonaad can kacb bni cujrata waxaa la wariyey radi allahu ta arda ana rasul rasul sl sl qal nabigeen wuxuu yidhi idaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qaato oo fa axsana u wanaajiya wuduu'ahu weysadiisa uma intaa kadib kharaja uu baxa caamidan isagu u qasdi ila masjid masjid u qasdi falaa yushabikanna yuusan isdhexgelinin yadayhi labadiis gacmood yuusan saas isu dhexmarinin faraha weyaan fainahu maxaa yeelay fii salaatin salaad ayuu ku sugan yahay qofka isaga weyaan abu daawuud tirmidi darimi waa xadiis saxiix weyaan marka intaad salaad u socota nin salaad u qaabaysa noqo weeyaan oo habka salaadda markii aad masjidki u dhaqmi jirtay hab noocaas u dhow ku dhaqan baaw ljamaacati jamaaca oo fi lbeyti guriga koleyba waa waxyaabaha manhiga oo laisu diiday ka mid tahay salaada iyo masaajida gudahooda xataa in saas gacmahasaa laisugu hayo waxyaabaha laisu diiday ka mid tahay ah, laakiin xikmadeeda allahu aclam xikmad allahu aclam waxyaaba badan oo waxaa weeyaan laisu diiday laakiin xikmadeeda anaga aanan aqoonin culimada ay barbaaran ayaa jiro baabun aljamacatu jamaacada fi lbeyti guriga in jamaco lagu tukan kara ayuu baabkan u baabaya haddii danta ay kugu qasabto dan haddii ay kugu qasabto mararka qaar jamaco lagu tukan kara masjidka ma guriga cafwan xadiid kun afar boqol iyo laba iyo kontonaad can xabiib bin abi haabit waxaa laga wariyey raximah llah anahu xabiib bin abi haabit sanaca طacaaman cunno ayuu sameeyey qada ayuu sameeyey ama qurac ama wixii la midka ah fadacaa ibraahima annakhaci ayuu yeeray iyo wa ibraahim ataymi ayuu u yeeray waa culimadii wasalamata ibnu kuhayl ayuu yeehay kow wadaran darnin la yidhaha ayuu yeehay iyo unaasan dad oo min wujuuhi alquraa'i ragga quraada ah oo qur-aan ka akhrin jiray rag weliba ugu muuqmuuqday ayuu yeehay fa amara ibraahim ataymi ibraahim ataymi ayuu amar bixiyo fa amara wuxuu faray ibraahim ataymi ayuu amray an yaqusa cala naas dadki inuu muxua u qisoodo ood wacdiyo oo khayr u sheego faqasa calayhim qisooyin ayuu uma xadarat asalaatu saladii ayaa soo xadirtay fasaluu fi lbuyuuti guryihii ay ku tukadeen fi jamaacatin meeshii ay joogeen laftirkeedii ayay intay mxuu ahay iska adinteen iska aqanteen ay jamaaca tukadeen walam yakhrujuu umayna bixin ila masjid masjidka uma jaaahum biacaami kadibna martiqaadkii cunada ayuu u keenay bayhaqi ee soo saaray de markii aad masjid uu kaa fog yahay oon la gaari karin amaba cilad kale daydaysa ay jirta waa markaas laakiin martiqaadan salaad jamacad ugu tegaya baabkaas baab yeela maha nacam baabun maa adraka wuxuu u haleelo maca alimaam imaamka fa huwa walu salaatihi salaada awalkeeda weeyaan imaamka inta aad ka soo gaartay tusaale ahaan laba ragca ay salaad aheed hal ragca aad ka soo gaartay ragcada aad soo gaartay adigoo waxay ku tahay salaadaada bilowgeedii haddii ay afar ragca aheedo laba aad ka soo gaartay labadaas adiga waxay ku yihiin salaadaadii bilowgeedii kuwa dambe muxuu aad qadaynaysa kuwa kaa tagay saasuu baabkan baab yahay xadiidkun afar boqol iyo saddex iyo kontonaad can cali bin abi aalib waxaa la wariyey radi allahu ta an arda anahu sayd cali qaala wuxuu yidhi maa adragta wixii aad haleesho fa huwa isaga awalu salaatika salaadaada awalkeeda weeyaan bayhaqi ee ah soo saaray xadiidkun afar boqol iyo afar iyo kontonaad can rabiicata waxaa la wariyey raximah llah ana cumar bn khaaab waxaa la wariy radi allahu ta an arda iyo abadarda abadarda radi allahu tacala canhuma qaala waxay yidhahdeen labada saxaabe jaliileynka ah maa adrakta wixii aad haleesho min aakhiri salaati salaat imaam imaamka salaadihiisa qaybta u dambayso fajcalhu ka yeel awala salaatika adiga salaadaadii awalkeeda ka dhiga weeyaan isna bayhaqi ayaa soo saaray xadiidka ama baabulmasbuuqi qofkii salaada lagala hormaray yaktafi wuxuu ku kaaftoomayaa bitakbiirati alixraami allah akbarta ayuu ku kaaftoomayaa oo salaada uu ku xirtay xadiidkun afar boqol iyo konton iyo shanaad can ibn shaabi zuhri waxaa la wariyey raximah llah maxamed ibn shaabi zuhri qaala wuxuu yidhi maxamed ibn shaabi zuhri kaa ibna cumar sayd cumar ibnu cumar wuxuu ahaa cbdullahi bn cumar wa zayd bna haabitin labada saxaabi waxay ahayn radi allahu tacala ataya alimaama imaamka haddii ay u yimaadaan akbar ay dhihi jireen hal allahu akbar ay dhihi jireen wa yarkacan ay jireen allahu akbar toos ay jireen waa markii kollayba inta badan aad imaamka inuu markiiba soo boodo ka baqaa qofka bayhaqi ayaa soo saaray takbiiraadkana dee arkaanta ka mid maahan waa arkaanta ka mid maahan salaada ka mid maaha weyaan xadiidkun afar boqol iyo lix iyo kontonaad an ibni an mascuud waxaa laga wariy cbdullah bn radi alahu taa arda qal bdlh bn mscuud ida adraktum haddii aad haleeshaan rukuucan rukuuc aw amaba sujuudan sujuud aad haleeshaan aw juluusan ama fadhi la fadhiyo aad haleeshaan fakabir kibaara allah akbara takbiiratayni laba takbiiradood allah akbar oo xirashaa iyo allah akbar oo takbiirat intiqaalka iyo mxuuha guuritaankii la imow ayuu farayaa taas ayaana shayga macmuulka hadda inta badan lagu camalfalaa weyaan bayhaqi ayaa soo saaray hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala cabdihi rasuuli mustafa